dhowrna daaina amro inan darajayna daaina amro aswaatu lkhayr waxay idiin soo gudbinaysaa nashiidadan inadinta dhowrna daaina amro inaan daraajayna daaina amro inaan udirirna daaina amro inan dunida garsiina amro inadinta dhowrna daaina amro inaan daraajayna daaina amro inaan udirirna ilaahayna amro inaan doonida gaarsiinaa nala amro inaan doonida gaarsiinaa nala amro dadyaw diriira gumaysiga ku duula dalkeenibo way dumarkii kufsaaday da'yartii laayay duuqowdii biirayay dugsigii dunshay duulaabtiina jiro tadiyowdiira gumaysiga ku duula dalkeenigoo aytu markii kufsaday da'yartilaayay duqowdii bideeyay dugsigii dunshay duulaabtiina jiro dugsigii dunshay duulaabtiina jiro ina dintaa dhowrna daa'ina amro inan darajayna daa'ina amro inan udirirna daa'ina alaynaa amro inaan dunida gaarsiinaa nala amro inaa dintaa dhowna daa'ina amro inaan dunida gaarsiinaa amro inaan dunida gaarsiinaa amro inaan dunida gaarsiina nala amro